alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcalaa ali muxamed waslama tasliima kasiira maanta waxa aynu joognaa tobankii dambe ayaynu ku jirnaa ee ramadaan waa tobankii khayrka badnaa ee fadliga badnaa bishu iyaday khayr badan tahay baa tobankani ka sii xag jiraa aad iyo aadna laynoogu booriyey khatiibkuna jazaahu llahu khayran laba arrin oo muhima oo cilmulxaal ah ayuu ka hadlay mid waa tobankan iyo dadaalka lagu dadaalayo iyo leylatulqadriga iyo sidii ay u dadaali jireen salafkii ay u dadaali jireen hadday saxaabo tahay iyo hadday taabiciin tahay iyo hadday a'immadii hore tahayba arrinka labaad ee uu ka hadlay khudbadda dambe kaga hadlay waxay ku saabsanayd sakaatulfitri waa seko afraadda ku waajibta ramadaan laga afurayo waa lbadan oo sakada waxaa loo qaybiyaa sakaatulmaal iyo sakaatulbadan sake xoolaha laga bixiyaa sakena jidhkaa laga bixiyaa sakadan sakaatulfitri waa sako jidhka laga bixinaayo sakaatulbadan weeye waana sako waajiba inay waajib tahayna axaadiistaa caddaysay oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa faral yeelay sida xadiiska ibnu cumarba sheegayo farada rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciir cala alxuri waalcabdi waalsagiiri waalkabiiri waaldakari waalunhaa min almuslimiin xadiiska bukhaari iyo muslim siduu sheegay cid aan muslim ahayn kuma waajibto xor ha noqoto ama addoon ha noqotee bimacnaa kama gudayso inay bixiyaan mutaalabada ilaaba ilaa laga dalbayo oo la odhanayo waa laga qaadayaana mid markaa mutaalabo lagu samaynaya ma aha wixii markaa muslimiinta lagu waajibiyaba iyaday gaalada ku waajib yihiin wixii laga xaaraan yeelayna ay ka xaaraan yihiin oo aakhiro lagula xisaabtamayo haddana gudista la gudaya adduunyada dee cid muslimiinunbay ka dhacsaa marka sakaatulfitriga cid walba waa ku waajibtaa oo muslim ah kii labaabay ku waajibtaa ka dhadigaabay ku waajibtaa ka xortaabay ku waajibtaa ka addoonkaabay ku waajibtaa kii caqliga lahaabay ku waajibtaa ka waalanbay ka waajibtaa kii weynaa iyo kii yaraa mid walba xataa dadka marfuuculqalamka zakaatulfitriga waa laga bixinaya oo hadduu maal leeyahayna maalkiisaa laga bixinaya haddii cidi masruuftana de cidda masruuftaa ka bixinaysa ilmaha yar ee dhashay inta aan qoraxdu dhicin maalinta ciidda ka horraysa ciidulfitriga ramadaan maalintii ugu dambaysay intaan qoraxdu dhicin hadduu dhashay waa la ysla ogol yahay in sakaatulfitri laga bixinayo oo xilligay waajibtaa waa goormay yidhahdaan culammadu ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay waajibtaa makhribka habeenka ciidda makhribkiisa habeenkay ciiddu soo geli doonto qoraxda dhicitaankeeday ku waajibtaa waa qowl qowl labaad baa wuxuu leeyahay maya fajru siqu inuu dilaaco oo waagii lagu addimayey salaadda subax ee subaxu ku soo gelayey dilaaca waagaasi dilaaco ayay ku waajibtaa bay yidhahdeen labadaa qowl baa ku jira khilaafka samarada ku sugani maxay tahay midhaha ka dhalanaya waa maxay khilaafkaas midhaha ka dhalanaya waxay tahay bacda almaqrib ciddii dhalatay sakaatulfitri in laga bixiyaa ma waajibaysaa mise waajibi mayso haddii la yahay dhicitaanka qorraxdu ay dhacayso habeenka ciiddu soo gelayso ayay ku waajibtaa hadduu wakhtigaa ka dambeeyey oo wakhtigii cishaha ama bacda almaqrib ama bacda alcishaa u dhashay waxay leeyihiin culammadaas ama madaahibta sidaa qabtaa sakaatulfitri ka waajibi mayso qolyaha laakiin qabaa fajru saadiqa waagu inuu dilaacay ku waajibtaa waxay leeyihiin zakaatulfitriga waa ku waajibaysa in laga bixiya marka waxaa laysla ogol yahay qoraxdaasi intaynay dhicinkaa ciidda ay soo gelayso ciddii jirtay inay ku waajibayso oo wakhtigaa quruubka gaadhay taa waa laysla ogol xikmada loo bixinayaa waa maxay xikmada loo bixinayaa nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam wa uhratan lisaa'imi min allagwi walrafas wa tucmatan lilmasaakiin xadiis baa lagu soo wariyey nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sheegay inay tahay masaakiintana quud inay u tahay lagu quudinayo ruuxii markaa soomayeyna laqwigii iyo dhacdhicii ka dhacdhacay inay markaa maydhis u tahay macna kafaare ay u noqonayso xikmada looga jeedaa waa labada arrin dadka qaarkood aan soomin ayaa haddaa laga waajibiyey dee labadii xikmo mid ahaani hadday joogto waxay noqonaysaa inuu markaa xukunkii ka imanaayo cilladiina ma ahe waa xikmadii weeye cidda la siinayaa waa dadkaa baahan xikmada loo siinayaana waa in la quudiyo oo faraxa ay muslimiinta kala qayb galaan oo su'aashiiyo baryada laga kaafiyo oo hadday warwarsan yihiin marka ciiddii ay tukadaan talow maanta maxaa cunaysaan dee waxa weeye faraxoodii waxbaa u dhiman marka in lagaga farxiyaa la doonayaayo su'aasha iyo baryada iyo warwarka laga kaafiya ayaa la rabaa waxa la bixinayaa waa cunto lacag ma ku baxaysaa mise kuma baxayso culammada badankoodu oo madaahibta saddexdii ka mid yihiin shaaficiye iyo xanaabile iyo maalikiyo afarta madhabood waxaa laga reebayaa un xanafiyo inta kale waxay qabaan inay lacag ku baxaynin ee cunto un ay noqonayso wax lagu bixinayaa waxaana yidhaahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam dee cuntuu sheegay lacagtuna markaa waa la isticmaalayo waa jirtay marka lacag hadday ku baxayso lacagta nebigaa sheegi lahaa sala allahu alayh wasalam marba haddaanu lacagta sheegin ee cunto uun la sheegay yacni cuntada uun sheegay ku baxaysa noocyada laga bixinaayo xadiisku wuxuu sheegay anwaac cuntooyinka ka mid mida waxayse culammadu yidhaahdeen cunto kastooo dadku ay quutaan oo si haaliba loo isticmaalo waa lagu bixinayaa sakaatulfitriga cuntooyinka innaga si haaliba loo isticmaalaa dee beriiskaa ka mid ah marka kuwaasoo kale beriisku yaan laguma sheegin xadiiskee mar hadduu quutulghaalib yahay dadka badankooduna ay quutaan oo cunto ka dhigtaan waxay noqonaysaa inay ku baxaysay noqonaysaa ishkaal lamale marka sida ixtiyaadka badan lihi waa sida xadiisku sheegay oo markaa cuntooyinka in la bixiyo oo aan lacag lagu bixin sidaasaa ixtiyaad badan oo sida fiican ah cidda la siinayaana waa dadkaa baahanay masaakiintaa sida markaa adiladuba sheegayso qadarka la bixinaya waa intee qadarka la bixinaya nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam uhi saacan waa inuu saac yahay saacu waa afar mud taqdiirka lagu qadarayo hadda beegagga la isticmaalo ama miisaanada waxay culammadu yidhaahdeen oo ugu mashhuursan laba kiilo iyo afar boqoloo garaam in la bixiyo culammada kuwa ugu badanna waxay ku qadaraan saddex kiilo bay ku qadaraan kuwa ugu badan ee faahfaahiyaa waxay ku qiyaasaan in saddex kiilo la bixinayo waana sida sheekh ibnu baas u fatwooday in saddex kiilo la bixiyo iyo culamo kaleba waxay waxayse culammadu u badan yihiin saddex kiilo inaynay gaadhsiisnayn ixtiyaad buu sheikhu sidaa u yidhi ee laba kiilo iyo bar ama laba kiilo iyo afar boqoloo garaam meelahaas in la bixiyo culammada qaar oo ka sii yareeyeyna waa jiraan laakiin laba kiilo ilaaba ilaa waa ka badanta sida fiicani waa in laba kiilo iyo afar boqoloo garaam la bixiyo qofkii laga bixiyo ha yaraado ama ha weynaado lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo cidday waajibayso inay bixiso waajibaysaa waxa weeye waa ruux kasta oo quudka maalintaas iyo habeenkiisa wax ka dheeraada haysta isagu wuxuu cuno iyo cidduu ka mas-uulka yahaye u masruufayo waxay cunaan intaa wax ka dheeraada haysta ayay ku waajibtaa wax fara badan inuu haysta lama shardiyo habeenka iyo maalintaa waxay karsadaan oo ay cunaan wax ka dheeraada hadduu haysto zakaatulfitrigu waa ku waajibaya inuu bixiyaa ku waajibaysa haddii wax wada gaadho aanu haynin sakaatulfitrigii laakiin qadar wuxuu kaga bixiyo uu hayo qadarkuu ka bixinaya waxaanu ku bilaabayaa naftiisa inuu naftiisa marka hore ka bixiyo markuu naftiisa ka bixiyo wuxuu ku xigsiinayaa inuu markaa xaaskiisa ka bixiyo culammada qaarkood oo yidhi xaaska ninku inuu ka bixiya waajib kuma ahee waa cibaado badaniyo iyada saaran maadaama cibaado badaniyo iyada saaran ay tahay iyadu waa inay iska bixisaa haddii markaa ay haysato yacni tabaruc inuu uga bixiyo mooye waajib kuma noqonayso inuu ka bixiyo culamada qaar baa halkaa ka saaray calaa kulli xaal addu lfitra canman tamuunuuna sakaatulfiriga ciddaa masruuftaan ka bixiya marka waxay ka mid yihiin xaasaasku cidda la masruufayay ka mid yihiin marka in laga bixiyo ayaa saxan ubadkiisa ayuu ku xigsiinaya wahaakada sakaatulfitri ruux qura waxaan gaadhaynin hadduu hayo oo bacdi fitradii ka mid mida ka soo hadhaya quudkii masalan kiila buu hayaa dheeraadka ah quudkiisii iyo quudka ciyaalkiisii qof wax laga bixiyo ma gaadho waa ka yar tahay ma bixinaya mise ma bixinaayo jawaabtu waxay tahay waa bixinaya waayo intaasu awoodaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum intuu kari karana waa intaas nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya kaasina kiilahaasuu kari kara dee kiilihii bixi xoolo u haystaayoo xoolaa ka maqan yihiinoo xoolihii lama joogo xoolihii miyi jiraan waa nin xoolo leh halkan laakiin markuu yimi wax fiicana u hayaa ma jiro muxuu samaynayaa waxay noqonaysaa inuu iyagii u wakiisho uu yidhaahdo markaa bixiyo markaa sakaatulfitriga bixiya haddii kale halkan ha ka amaahdo markuu amaahdo hadhow ha iska bixiyo oo mar hadduu xoolo leeyahay dee sakaatulfitriga ka dhici maayo taana iyaduna saa weeye ruuxu sakaatulfitri la siiyey ma sii bixin karaa jawaabtu waxay tahay marba haddii isaga la siiyey wuxuu ka mid yahay wuxuu hananaye hayste ayuu ka mid yahay mulkiyo mar hadday caynkaa tahayna waa sii bixin karaa laakiin waa inaanu samaynin xeelad uu doonaayo zakaatulfitriga inay ku ridaan xeeladdu maxay noqonaysaa xeeladda aan la oggolayn waxay noqonaysaa jamac baa isu yimi jamacii markaa isu yimi baa waxay isku afkashadeen waa sakaatulfitriga wax fiicanna ma hayne aan iska bixinno anigu adaan ku siinaya adna hebel baad siinaysa adna hebel baad siinaysa hebelna anigu siinaya waxba kama bixin intuu soo warwareejiyo ruuxii markii hore bixiyaa dib loo siiyey mid walibana wuxuu leeyahay dee hebel baan siiyey xeeladda noocaasi waa xiilatun liisqaati alfitri laa tasix xeeladda noocaasa haddii la sameeyo waa xeelad sakaatulfitrigii lagu ridaayo xeeladda waajib lagu isqaatinayo lagu ridayo ama xaaraan lagu bannaynayaana waa hayru jaa'isa waa midaan bannaanayn cid kasta uu ruuxu masruufo waa inuu ka bixiyaa walow masruufkiisu yaanu waajibba ku ahayne sakaatulfitrigana waa inuu ka bixiyaa addu lfitra canman tamuunuuna wakhtiga la bixinaya waa goorma wakhtiga la bixinayo waxaa ugu fadli badan subaxa ciidda ayaa ugu fadli badan salaadda subax markay soo gasho laga soo bilaabo ilaa intaa salaadda ciidda la tukanin labadaa inta u in la bixiya ugu fadli badan waa afdal lwaqti habeenkiina waa la bixin karaa habeenkii ciidda ee berri la ciidi doono habeenkaa waa la bixin karaa maalin ama laba maalmoodna waa laga hormarin karaa waana laysla ogol yahay maalin ama laba maalmood in ciidda laga qadimi karo laga hormarin karo laakiin ka badan ma laga hormarin karaa mise lagama hormarin karo saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa laga hayaa in wakhtiga rasuulka sala allahu alayh wasalam maalin ama laba maalmood inay ka hormarin jireen taasina waxay noqonaysaa in nebigu u taqriiriyey bay la xukum tahay marka xukmu rafcay leedahay saxaabada lagama soo rarin maalin ama laba maalmood ka badan inay ka hormariyeen lagama soo naqrin ha yeeshee madaahibta qaarkood waxay qabaan oo madhabu shaaficiya ay ka mid tahay bisha ramadaanba hadday soo gasho waa la bixin karaa aakhirkeeda iyo dhexdeeda iyo awalkeeda mid walba waa la bixin karaa waxa u shartiya un dukhuulu shahri bishu inay soo gasho taas waxay ku yidhaahdeen culammadu ijtihaad bay ku yidhaahdeen laakiin nas iyo daliil umay keenin la min nasin wala min ijmaac sidaas aawadeed sida fiicani waxay tahay waa inaan hore loo sib ee maalinta ciidda ama maalin ama laba maalmood waa in laga hormariyaa ka badan laakiin waa inaan laga sii hormarin ka badan sida saxiixa waa inaan laga hormarin waxaase ugu fadli badan subaxa in la bixiyo haddii laga dambaysiiyo ka waran salaadda ciidda salaadda ciidda haddii laga dambaysiyo waxay u qaybsantaa laba qaybood in isla maalinta ciidda la bixiyo intaan qorraxdu dhicin wakhtigii ciidda ee salaadana ay ka dambaysay iyo in intaa kadib la bixiyo culammadu waxay isla ogol yihiin haddii isla maalintaa ciidda intaan qorraxdu dhicin la bixiyo salaaddiise kadib ay noqoto goorta la bixinayaa ruuxu ku dembaabi maayo waajibkiina waa ka dhacayaa kumana dembaabayo ha yeeshee fadligeedu wuu yaraanayaa oo nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man addaaha qabla asalaati fa hiya zakaatun maqbuula kii guta salaada ka hor waa zake maqbuulaa weeye waman addaaha bacda asalaati waxaa loo jeedaa salaadda ciiddee salaadda ciidda kadib ruuxii gutaana fa hiya sadaqatun min asadaqaat waa sadaqo sadaqooyinka ka mida fadligii badnaa lagu heli maayo ha yeeshee waajibku waa ka dhacayaa dembina waa ka badbaadaya maalintaa ciidda hadduu cudurdaar la'aan uga dib rido waxay noqonaysaa inuu aasim noqdo oo dembaabo ayuu noqonaya ha dembaabee ta'khiirka uu dib riday kaga dhici mayso la odhan maayo la iman mayside ilaaba ilaa waa inuu la yimaadaa waayo waa dayn lagu leeyahay oo qadaa bay noqonaysaa fa daynullahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaqnimo badan in la gudo oo ka xaqnimo badan daynka aadmiga in la gudo waa waajib weeyo sakaatulfitrigii in wakhtigeedii u dhaafiyey kaga dhici maysooo la odhan maayo marba haddaad wakhtigeedii dhaafisay la iman maysid bes waa tagtay khalaas la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa la kaalay waa xaq lagugu leeyahay xaqa iska bixi fadaynullahi axaqu an yuqdaa marka waa inuu ka toobad keenaa ta'khiirkaa cudurdaar la'aan uu u dibdhigay waana inuu la yimaadaa hadduu wakhtigaa ka dibdhigay cudurdaar la'aan maxaynuu nidhi waxaa dhici karta cudurdaari inuu markaa ruuxii cudurdaar inuu keensaday inuu dibdhigo cudurdaarkii waxaa ka mida nisyaan waaba ilaa weyba aad bixisid buu islahaa dabeedna waaba weyba markuu xasuusta ayuu bixinayaa ina allaha wadaca an ummati alkhata wanisyaana wama stukrihuu calayhi ilaahay ummaddayda waa ka dhaafaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kama'a iyo ilowshiyaha iyo wixii lagu dirqiyo ilaahay waa ka dhaafay ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka khata'u waa marfuuc dadka qaarkood waxay sameeyaan ruux maqan buu wuxuu doonayaa zakaatulfitriga inuu siiyo ruuxaa maqan lama joogo mid waxa weeye hadda uu ruuxii helayo o u dhiibaya maaha wakiilu isagu leeyahay ruuxaasina uma dhiibayo ee waxay sameeyaan dadka qaarkood inay u hayaan oo leeyihiin hebel baan sakaatulfitriga la doonayo waa maqan yaho waa la sugayaa dabadna maalmo dabadeed buu siinayaa taasi waxay noqonaysaa noocii cudurdaar la-aanta loo dibdhigay ee lagu dembaabayey ayay ka mid noqonaysaa oo waa lagu dambaabaya si labaad dadka qaarkood waxay sameeyaan inay yidhaahdaan war hebel baan doonayay zakaatulfitriga inaan siiye waa maqan ya hoomihii buu jiraaye hooya u gudoon dee muxuu u guddoomay haddaanu wakiilba isagu u ahaynoo isagu aanu wakiilan wakiilaad adigu u samaysaa aduu wakiil kuu yahay isaga wakiil uma aha uma gudoomi karo aduun baa ugu dhiibayoo wakiil uu kuu yahay laakiin isaga wakiil uma aha wakiil wuxuu isaga u noqonayaa hadduu isagu wakiilan lahaa oo odhan lahaa hebel baa iga wakiilah oo wixii sakaatulfitriya laygu dhiibaya wakiiluu isagu samay hadduu sidaa u sameeyo oo wakiilkiisii loo dhiibo waxay noqonaysaa in isagii loo dhiibay la mid tahay laakiin isagoo isagoo aan wakiil ka dhiganin aduu wakiil uma samayn kartid ta noocaasina waa arrin dhac oo qalad ah masalada ku saabsan naqliga la naqlinayo meel kale loo raraayo meel kale in loo raro loo naqliyo ta noocaasa culammada qaarkood waa diidaan laakiin waxa weeye ruuxii markaa tuulooyinka markaa waxaan u diraya ama geynaya naqliga culamada qaar way cidhiidhiyaan oo waxay yidhaahdaan wax yacni masaafatulqasri wax ka badan lama naqlin kara bay yidhahdeen laakiin sida saxiixa ah waa in naqliga zakada la naqlinayaa dhibi aynay ku sugnayn xadiiska loo deliishanayaana nowcan maa masalada daahir kumaha sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waayo waxaa laga warramayey dee yaman oo dhan ama muslimiin oo dhan marka lagu fasiro yaman oo dhan haddii la yidhaahdana masaafatulqasri yamani waa ka badan tahay markaa masalada masaafatulqasri ay u deliishadeen daliil saas baynay u ahayn dadka kollayba yurub iyo jooga maraykan ee dad fuqaro ay siiyaan oo ka qaadanaya qadarka muqdurkaa yar ee cuntada ah zakaatulfitriga ka qaadanaya aan helaynin yacnii dadka noocaasoo kale ah khilaaf yaga ma lehe oo khilaafkaasi geli maayo zakadii ma la naqlin karaa oo meel kale ma loo rari karaa mise loolama rari karo khilaafkaasi ma gelaya waxay noqonaysaa cinda aljamiic markaa in la oggol yahay cid yacni fuqara leh oo zakadii qaadanaysa oo loo raraa oo loo gudbiyaa inay markaa bannaan tahay kelmaddii intaasaa ku soo goynayaa bal su'aalaha la soo qoray ayaa in allahu tacaala laynoo kala doori doonaa laynagu akhrin doonaa su-aashu waxay ku saabsan tahay sakaatulfitrigii inaan walaalkay ka bixiyaa ma asaxaysaa iyadaanu i ogayn jawaabtu waxay tahay walaalka hadduu yahay ilmo yar oo adigu aad masruufto aad hayso hadduu yahay waad ka bixinaysaa laakiin hadduu yahay ruux weyn oo dee markaa xilosaamada marka uu yahay haddaanu ku wakiilan oo ku odhan iga bixi dee kama bixinaysid waa cibaado isaga saaran mar hadday isaga saaran tahayna waan kaa bixiyey dee ma ansaxayso wallaahu aclam su-aasha kale waxay ku saabsan tahay agoonkii xoolaha lahaa sakaatulfitrigu ma ku waajibaya siday jamaahiirta culammadu qabaan oo madaahibta saddexdii ay ka mid yihiin marka xanafiyada laga reebo way ka waajibaysaa sakaatulbadan hadday tahay iyo hadday tahay sakaatulmaal mid walba laakiin xanafiyadu waxay leeyihiin rufica alqalamu can alaaa ayay cuskanayaan wa can xataa yaxtalim sidaas aawadeed waxay leeyihiin waajibaadka kale si aynay ugu waajibayn badaniga ahi ayaa kuwa xoolaha ku saabsannaa oo zakooyinka ahina aynay agoonka ugu waajibayn saasay leeyihiin laakiin jumhuurka sidooda ayay culammadu u badiyaan inay markaa maraan yadaabay u badiyaan tanna waxa weeye waa ka duwan tahay cibaadadii badaniga ahayd way ka duwan tahayoo waa cibaado yacni markaa waxa weeye maal ku tacalluqda weeye sida waxa weeye masruufka cidduu masruufkiisu ku waajibay uu ugu waajibayo in xoolihiisa laga bixiyo ayay tanna ugu waajibaysa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qof maqani telefoonka ma ka guddoomi karaa sakaatulfitriga jawaabtu waxay tahay maya oo guddoontaasi ma aha laakiin wakiil buu telefoonka ka samaysan karaa haddii la garanayo telefoonkiisii uu yahay oo wuxuu odhan karaa hebel baa iga wakiila iigu dhiib marka hebelkii haddii loogu dhiibo khalaas way dhammaatay waxay ka dhigan tahay inuu isagii qaatay ayay ka dhigan tahay wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qof faqiir oo aan waxba haysanin ayaa markii salaada ciidda la gelaayey wax ka dheeraada quudkiisa iyo quudka ciyaalkiisa habeenka iyo maalintaa ma haysanin salaaddii markii laga baxay dabadeed ayuu wuxuu helay wax ka dheeraada sakaatlfitriga waajibma ku yahoma bixinaya mise bixin maayo jawaabtu waxay noqonaysaa ha waa bixinaya waayo isla maalintii ayuu joogaa marka maadaamay caynkaa tahay sida axwadka ahi waa inuu markaa bixiyo wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii waxa weeye salaadda ciidda iyo salaaddii jumcadu ay kulmaan oo ciiddii ay waafaqdo jumce ruuxu salaadda jumce ma iska dayn karaayo salaad duhur ma iska tukan karaa jawaabtu waxay tahay beledka ama magaalada la joogo in jumco laga tukadaa ilaaba ilaa waa waajib oo salaaddii ciidda iyadoo la soo tukaday dadkii kama wada tegi karaan salaaddii jumce oo duhur inay u wada beddeshaan oo magaaladoo dhan duhur laga tukadaa ta noocaas iyadu jaa'is maaha marka jumcadii waa in marka waxay kollayba la ogaa oo cidi ay ogtaa laakiin ruuxii fardiga ahaa wuxuu samayn karaa inuu jumcada tukado iyo inuu duhur tukado labada mid walba waa samayn karaa waxaana markaa la soo wariyey xadiis markaas sidaas yadaa tilmaamaya oo laba ciidood baa iswaafaqay labada ciidood hadday iswaafaqeen yacnii in markaa ciidda kale oo jumcada ciiduljumca ila jumcadu waa ciide in laga tegi karo oo lagu kaaftoomi karo yacni jumcada marka maalintiinna laba ciid baa iswaafaqay laba ciid hadday iswaafaqeen kii doonee idinka idinka midii duhur ha tukado kii doonaana ha jumcaysto wa innaa la mujammicuuna annaguna waa jumcaysanaynaa saasaa xadiisku markaa uu sheegayaa marka waxa weeye ashkhaastii ama afraaddii ayaa iska dayn kartaa jumcada inay tagto yacni duhur ay tukato la iman kartaa laakiin kollayba waa in beledka ama magaalada jumco laga tukadaa oo laga oogaa laakiin xuduurka dadku inay soo wada xaadiraan laazim kuma aha wallahu aclam su-aasha ku xigtaa waxay tilmaamaysaa tahajud leylat lciid ma la tukanayaa oo ma lala imanaya waxaa la soo wariyey xadiid sheegaaya man axyaa leylat alciidi lam yamut qalbuhu habeenka ciidda ruuxii nooleeye qalbigiisu ma dhinto ha yeeshee xadiidkaasi waa daciif oo ma asixin hadday sugnaato inay markaa ciid tahay qiyaamkii taraawiixda mid lala imanayo ma aha ama markaa hor ha lagala yimaado ama dib ha lagala yimaade laakiin dadkii haddaynay ogeyn weli inay ciid tahay alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan oo wuxuu istisxaabayaa ramadaannimadii oo qiyaamkii jiruu la imanaya ilaa intay u caddaanayso wax khilaafsani ayuu markaa eh, iska sii tukanayaan oo iska sii wadanayaan lianna alasla baqaa'u maa kaana calaa maa kaan wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsantahay qof asaasaqay ama maskaxda ka qaba sakaatulfitrigu ma ku waajibayaa ama ruux xidhan oo masjuunoo jeel ku jira ma ku waajibaya jawaabtu waxay tahay haa nebigu sala allahu alayh wasalam sakaatulfitrigii wuxuu ku faral yeelay kii labaa iyo kii dhadigaa kii yaraa iyo kii weynaa kii xorta ahaa iyo kii addoonka ahaa ruuxan hortee xidhani dee kii addoonka ahaa dee waa ka roon yahayo ee cajsiga ku sugani waa cajsi markaa hadda ka suuli kara xorriyadiina waa haystaa walxurri waalcabdi buu soo gelayaa xortii buu ka mid yahay sakaatulfitri inuu bixiyaa waajib bay ku noqonaysaa xoolihiisii hadday ka maqan yihiin waxay noqonaysaa inuu cid u wakiisho u yidhahdo iga bixiya sidaas yadaa markaa uu yidhaahdo ayay markaa noqonaysa amaa ruuxan asaasaqay ama ruuxan waalan sakaatulfidrigu inuu ku waajibo horeynu u sheegnay darsigeenna aynu eh, marka hore kelmadda ku bilownay ayuu ka mid ahaa oo maadaama ruux walba ay kuto kii yaraa iyo kii weynaa kii labka ahaa iyo kii dhadiga ahaa kii waallaa wuxuu soo gelayaa un kuwaas kama baxayo oo ama waa yar yahay ama waa weyn yahay ama waa lab yahay ama waa dhadig yahay ama xor buu yahay ama addoon buu yahay yacni kuwaas kuwaasumuu ka mid yahay saqiirkii marfuuculqalamka ahaayee ilmihii sabiga ahaayee dhashay amaba markaa yacni sabiga ahaayee aan qaan gaadhin sakaatulfitri in laga bixiya waa ka waajibaysa kawaalana saasi leeg bay uga waajibaysaa marka waxaa weeye cumuumaadku ku jiraa culammaduna saas yadaabay markaa tilmaamaan adilada caamka a ah baana sheegaysa in kawaalan laga bixinayo iyo qofka gaboobee asaasaqay in isagana laga bixinayo sakaatulfitri wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qof markaa subxii ciidda dhintay intaan salaaddii la tukan sakaatulfitrigii ma lagu leeyahay jawaabtu waxay tahay haa yacni makhribkay waajibaysaa haddii la yidhaahdo iyo haddii la yidhaahdo fajru saadiqay waajibaysaa mar layba waa noolaa labadii xilliba wallahu aclam meesha ku xigta waxay tilmaamaysaa sonkor ma lagu bixin karaa sakaatulfitriga jawaabtu waxay tahay maya sankortu cunto ma aha tacaam iyo cuntaana lagu bixinayaa quud laga dhigto sidaas aawadeed sonkor laguma bixinayo wallaahu aclam su-aasha ku xigtaa waxay tilmaamaysaa sakaatulfitriga ma bannaan tahay dad aan xukuumadi u xil saarin oo caamilin ka dhigin in sakaatulfitrigii lagu ururiyo si ay iyagu u qaybiyaan jawaabtu waxay tahay ururinta dadkaa lagu ururinayaa haddii loo dhiibo ciddii u dhiibaysaa waxay niyoonaysaa inay wakiilla ka dhigatay ayaga u xil saaratay oo u wakiilatay sakada inay ka bixiyaan hadday dhacdo haddaba dadkii mustaxiqiinta ahayd inay gaadhsiiyaan hadday dhacdo oo si saxa u bixiyaan sakaatulfitriga dadkii waa ka baxay haddii ayo inaanay sidii saxda ahayd u bixin oo qayb shidaal ka dhigtaan oo qayb kira iskaga bixiyaan yaa oo dadaan ku baxaynin ay qaar siiyaan waxay noqonaysaa dadkaa sakaatulfitrigaasi kama bixin ee iyagii baa lagu leeyahay dadkii sakaatulfitriga u dhiibaa lagu leeyahay oo wakiilkaagu markuu guday sakaatulfitrigii kaa baxay dhiibistaad u dhiibto kaagama bixin dhiibistaad u dhiibto kaagama bixin xukuumad haddii loo dhiibayo xukuumadda marka loo dhiibay gacanta laga geliyo ruuxii waa ka baxday zakadu noocay doontaba ha noqotee farqi ma kala lahaa xukuumaddu inay ciddii inay gaadhsiisay iyo inaynay gaadhsiin inay ku xidhan tahay bixitaankay qofka ka baxayso ee waxaa la odhanayaa mujarad maadaama sharcigu yidhi u dhiiba oo iyaga la yidhi ka qaada khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha oo caamiliintu u yihiin wilaayo sharci ah, oo xukuumada ka faraaco xukuumadu ay ayso ay leedahay ciddaas caamiliintu waxa weeye waa nooc wilaaye ah waa nooc maamul oo madaxtinimo ah ya cid iyagu iscuganayo oo markaa iyagu isxil saarayo oo iyagu marka waxa weeye isboqraya yani waxa weeye caamiliin sharciya noqon maayaan caamilnimana waxba ku qaadan maayaan hadday caamilnimaan wax ku qaadanna yidhaahdaan yadaan xukuumadii u xil saarin waxay qaadanayaan waa xaaraan tasarufka qaladkay la imanayaan waxay noqonaysaa dembi nasiibkii caamilnimada ma yeelanayaan walcaamiliina calayha ma soo gelayaan waxaa laga sheegayaa dad marka waxa weeyaan cilmi lahayni leeyihiin annagu waxaanu cuskannay walcaamiliina calayhayo dee qaybtageeda annaguna waa ka qaadanay qaar baa laga sheegay kuwaale waxbaanu ururinanaa ka mid oo waxaan u deliishanay walcaamiliina calayha cidda diidaysa waxba nagama gelin oo goormaad halkaa isla gaadha inaad adigu fatwooto cilmiga sharciga ka fatwooto aad tidhahdo culamo u joojin maayo oo walcaamiliina calayha baan cuskaday goormaad halkaa gaadha yani wax walba marka waxa weeye cid ba helaa waa in markaa loo doontaa marka waxa weeye khulaasadu waxay tahay cidaan xukuumadi u xil saarin caamiliin ma noqonayaan haddayse dhacdo inay dadka qaarkood ay sidaa iyagu markaa waxa weeye arrinkaa isu xil saaraan oo yidhaahdaan markaa waxawaye fuqariya masaakiin baanu wax siinaynaa nasiib caamilnimo waxba kuma qaadanayaan mana noqonayso in dhiibista loo dhiibay keliya sekadii dadkii kaga baxday waxay kaga baxaysaa inay mustaxiqiintii gaadhsiiyeen keliya kaga baxaysaa haddii kale kama bixine sakaatulfitrigii sidii baa loogu leeyahay in adeerkaa waxaad isaga dhiibtay edaa isaga dhiibtaye sakaatulfitrigii sidii baa lagugu leeyahay haddii kale noqonaysa ka warran hadduu markaa caaqil uu xil saaro uu ciddaa isagu sameeyo ama oday dhaqameed uu arrinkaa cid u xil saaro ama suldaan ha isku magacaabo ama ugaas ha isku magacaabo ama garaad ha lagu magacaabo ama boqor marka ha lagu magacaabo magacyada isimada ahee loo isticmaalo kii la doonaba ha lagu magacaabo ama jiif ba ha la yidhaahdee hadduu cid u qaybiyo ka warran ma noqonayo xukuumaddii inuu la mid yahay maya ma noqonayo oo waxa weeye isagu marka xukuumaddii kama mid ahee dee reerka ayuu mas-uul u yahay yacni xukuumaadkii miduu ku jiro ma aho dee isagu marka xukunkii amiirka uu leeyahay marka waxaw ma aha marka waxa weye calaa kulli xaal xukuumadda la shaqeeyo laakiin markaa mid soo gelaya marka ma aha oo waxa uu cayima ay la mid tahay wixii markaa madaxweynuhu cayimayey mid ay la mid tahay ma aha marka taana saas yadaa su-aasha odaygu waxay ku saabsan tahay gabadh baa duday oo ninkii waa ka dudo waxay ku maqan tahay khilaafay ninkii khilaaftay oo ka tagtay dudmay ku maqan tahay iyadoo dudmo ku maqan sakaatulfitrigeedii ma lagu leeyahay dudmaba ha ku maqnaatee mise laguma laha jawaabtu waxay tahay sakaatulfitrigeeda laguma lahaa oo sidaan masruuf loogu lahayn ila masruufku wuxuu ku xidhnaa ninka gabadhu inay u xidhan tahayoo isaga markaa waxa weeye ay u joogto ee mar hadday daacadiisii ka baxday xaalka caynkaasa masruuf laguma laha lagumana lahaa sakaatulfitrina laguma laha markaa sidaas aawadeed ninkaa sakaatulfitri laguma laha gabadha xaggeeda lagagama laha mar hadday dudma ku maqan tahay wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ninbaa qaadka iibiye sakaatulfitrigu ku baxaysaa lacagtii qaadka jawaabtu waxay noqonaysaa waxay ku xidhan xukunka qaadku leeyahay lacagta qaadku xukunka qaadkay farac ka tahay qaadkana waxaynu ogsoonna inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn qaadkii mar hadduu xaaraan yahayna kasabkii ruuxa ka soo galayna xaaraan buu noqonayaa akaatulfidri kuma baxayso lacag qaad zakaatulfidri kuma baxayso lacag qaad ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waaibo waa wanaagsan yahay wax tayiboo xalaala mooye wax kalena ma aqbalo xaaraan baan ku bixinayaa yacni waxa weeye ta noocaasi zakaatulfitri noqon mayso waxana markaa waxa weeye fadiiladii ajarkiina ku heli maysid faralkiina kaagama dhacaayo mar haddaan zakaatulfitri ka baxayna wuxuu u baahan yahay inuu toobad keeno hadday horta cidi ka bixiso way ka baxaysaa oo cidi hadday siisoo tidhaahdo marka war hoo iskaga bixi sakaatulfitri ila waxaad haysatay wax ma ahayne yaa qurun iyo qashaabiir baad haysatay yacani waxa weeye haddii sidaa lagu yidhaahdo oo uu dabeed iska bixiyo waa ka baxday laakiin waxa saaran inuu toobad keeno xoolaha xaaraanta ah ka toobad keeno markuu toobad keenayana xoolihii xaaraanta ahaydee uu xaaraanta ku shaqaysay siduu uga toobad keenayaa ila toobadda shuruuddeeda waxaa ka mid ahayd aliqlaacu can iddembi in dembiga laga fuqo dembigiina inuu raadkiisiiya wixii ka dhashay ee uu ku dembaabay inuu ku raaxaysto dee ka fuqitaana dembigii laga fuqaya maaha dembigii weli waa ku dhex jiraa marka sidaas aawadeed waxaa markaa noqonaysaa marka uu toobad keenayo waa inuu maalkan xaaraantaa ka dhex baxaa maalka xaaraantii waxay u qaybsamaan laba qaybood wax maalul ghayr ahaayoo uu nahbi iyo xaditaan iyo tuugo iyo dhac uu ku soo qaaday iyo khiyaamo taas waxa waajiba ciddii lahayd inuu celiyo haddaanu garanayna yaahiyo hadday dhinteen warasadoodiiyo dadkii dhexlaayay siiyo haddii laga quusto aan la garanayna masaalixda caamkaa waa in lagu bixiyaa biriijyadaa la samaynayo iyo cusbitaallada dadka ka dhexeeya iyo ashyaada la midkaa iyo waddooyinka lagu hagaajiyo waa masaalix alcaamma waxyaalahay ummaddu ku wada intifaacayso isaguna niyatu takhallus buu niyoonayaa hadday tahay xaaraan uu muqaabil ku qaatay oo cid bay wax isdhaafsadeen ciddaa markay wax isdhaafsadeen isaguna xaaraantii kale ayuu markaa qaatay kanna markaa xoolihii buu waa sida waxa weeye ninkaa qaadka iibinaya ninkan xoolaha kama khiyaamayn kamana dhacin xoogna kagama qaadin mana xadin wuxuu uhi waxaanaan iibinayaa iga iibsada khiyaarkiisu waxaan ku iibsaday lacagtiisii bixiyey wixiina qaata manfacadii xaaraan ahayd waa oofsaday kan kalena manfacadaa xaaraantaa muqaabilkeediiyo xaaraan u qaatay laba xaaraanood baa la isdhaafsaday u celi la odhan maayo gabadh baa jirhkeeda iibin jirtay kuyugaa loo geli jiray lacagtaa la siin jiray manfacadii xaaraanta ahayd waa oofsaday marka waxabay ninkii lacagta bixiyey yaduna lacagtii bay markaa waxabayn haysataa la odhan maayo lacagtii u celi ciddii markaa waxa weeye xaaraanta a wada samayseen oo dhan waayo laba xaaraanood baa la isdhaafsaday xaalka caynkaasa taas la odhan maayo ciddii u celi maxaa haddana la odhanayaa markuu ka toobad keenaayo waxaa la odhanayaa ruuxaasi waa inaad xoolahan ka dhex baxdaa toobadkeenkaagay ka mid tahay oo aliqlaacu canidembi baa keensanaya itaanka dembiga laga fuqaayo dembigii inaad ka fuqdaa waxay keensanaysaa xaaraantan inaad ka baxdo saad uga bixi waa inaad xoolahan dhammaantood masaalixda caamka ee ummadda waddooyinkan la hagaajinayo biriijyadaa iyo dhakhtarradaa iyo dadka ka dhaxeeya waa in lagu bixiyaa taas marka lagu bixiyo sidaa uuga baxo waxaa laga ajar siinayaa isaga tawbadda iyo takhalluskan uu la yimi waa laga ajar siinayaa laakiin sadaqa uu sadaqadaystay loogama ajar siinayo in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba marka sidaasuu samaynayaa waa toobadkeenka u ka toobadkeenaa waa waajib toobadkeenkiisana waxaa ka mida inuu xaaraanta ka dhex baxo ayaa ka mida waan toobad keenay xoolihii xaaraanta igu soo galayna waa iskaga danaysanayaa oo waa cunaya oo waa cabbaya oo waa xidhanaya oo guryaan ku dhisanaya oo gawaadhibaan ku samaysanaya oo ku xarragoonaya war isma qabato xagga ilaahay u noqo waxaan ka bax waxaani xaaraantii unbay farax ka tahay xaaraantii ka wada baxo ka maydho marka waxaa la kaale markaa laakiin xaaraantan sadaqadii ku bixi mayso yani waxa weeye zakadiina markaysa waxa kuma baxayso zakaatulfitrigina kuma baxayso wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay dad baa waxaa laga yaabaa zakaatulfitrigii inay siiyaan waalidadooda cid ka mid ah oo ama ayeeyadood ama awowgood ay siiyaan zakaatulfitrigii ma ku baxaysaa zakadii mise kuma baxayso ahlucilmigu waxay yidhahdaan jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan zakaatulfitriga iyo zakada kale toonna lama siin karo asalkaagaad ka soo jeedo ee faraca ka tahay ama farac wax adiga ka ahoo biyahaagii ah labadaa qoloqolona lama siin karo haddii farac adigu aad ka taho biyihiisi aad tahay oo toos aad u gelayso oo ayeeye ruma ama awow ruma ama mucooyo ruma ay tahay sakaatulfitri lama siin karo zaka kalena lama siin karo haddii faracaagii uu yahayna sakaatulfitri iyo zakata kale toonna lama siin oo zakadii waajib ka ahayd sidaasaan loo siin karin waayo nafaqadoodii baa ku waajibaysa hadduu isagu haysto iyaguna markaa ay wax ka maran yihiin ayna waxba haysanin maadaama nafaqadooda ku waajibayso lama siin karo laakiin wixii xawaashi ah walaalaha aanu masruufin ama adeerada ama awowga cid la walaala yacni kuwaas oo kale ama ayeeyadaa cid la walaal ah yacni waad siin kartaa habaryarta waad siin kartaa kuwaasoo kale haddii ay baahan yihiin oo aanad adigu masruufin sakaatulfirigii ama zakadii kale waajib ka ahayd waad siin kartaa dhibi kuma sugna wallahu aclam su'aashu waxay ku saabsan tahay cid miyii joogta ayaanu zakaatulfitriga siinaa marka waxa weeye cid baa u wakiil ah ciddaa u wakiilkaa baan ugu dhiibnaa ciddaa u wakiilka ayaan ugu dhiibnaa wakiilka horta marka la sheegaayo waa in ciddaad sakada ka bixinayso cid ka baxsan waa inay wakiishaan ee inankaaga iigu dhiib ama markaa waxa weeye ooridaadaad ka bixinayso iigu dhiib waxa weeye de wakiil ma noqonayso waa in cid ka baxsan u wakiishaan haddii ciddii ay wakiisheen aanu u dhiibno sakadii ma naga baxday ta kale fadligii ma ku helaynaa sawaabkii siyaadada ahaa ee fadliga aha jawaabtu waxay tahay haa marba haddaad xilligii u dhiibtay oo qabla salaati salaaddii ciidda intaan la gelin ka hor aad u dhiibtay wakhtulfadiilihii haddaad u dhiibtay wakiilkaasna wakiila yagu wakiisheen uu yahay waxaad ka dhigantay inaad yagii siisay marka waa kaa baxday fadiiladiina waad ku helaysaa in sha allah wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qofka yurub ka soo diraya zakaatulfitriga ma wuxuu ku bixinayaa qiimaha xaggaa mise wuxuu ku bixinayaa qiimaha halkan su'aashaasi waxay ku xidhan tahay sakaatulfitriga waxaa la bixinayaa maqiim mise waa cunto haddii la yidhaahdo muctabarka la bixinaya marka hore waa qiime haddii la odhan lahaa waxay noqon lahayd in la yidhahdo tiisaha lagu qiimeeyo laakiin marba haddaan qiimo la bixinayna waxa la bixinayaa ay tahay saacun min tacaam yacnii cuntada markaa la isticmaalo saac ka mida maadaama la bixinayo meesha lagu bixinayo ayuunba cuntadii laga iibinaya cuntada isticmaalaana dadkaasi marka ay yaqaaniin ee haalibka u ah marka quutulkhaalibkaas saaciisaa la bixinaya wax kaloo ziyaada hadduu soo bixiyo waxay u noqonaysaa sunnanimay u noqonaysaa laakiin qadarka mujzi'a ay ku baxaysaa waxay noqonaysaa uun saac marka waxaa weeye cuntadaa quutulkhaalibka meeshaa lagu bixinayo cuntadeeda saaca ah ayuunbay ku baxaysaa saasay noqonaysaa wallahu aclam Ah, su-aashiisu waxay ku saabsan tahay qofkii balwadda lahaa ee zakaatulfitrigii haddaad raashinkii siisana meeluu ku kar aan haysanin lacagtii ma la siin karaa maya cidi kuguma qabanee dee waxaad siisaa qof kale oo miskiinoo aan balwadiyo wax kale u isticmaalaynin raashinkiisa sii marka taasaa marka waxaway ay noqonaysaa laakiin haddaad tidhahdo balwaddiisa aad ku caawiso dee armaa wax kuu soo galaan walaa tacaawanuu cala lismi waalcudwaan hadday haalibu danni tahay inuu balwad ula baydhaayo dee in la siiyaba maaha wallahu aclam qofka qurbajoogga ah hadduu ku soo wakiisho oo uu kugu soo wakiisho yacni maxay noqonaysaa sooma yacni wakaaladdii dee aaladda haddii codkiisii la garanaayo oo markaysaga telefoonkiisii iyo codkiisii ay yihiin oo saa kuu soo wakiisho wakaaladdu way ansaxaysaa waxaanay noqonaysaa in markaa waxweyne aad ka bixiso waana ka gudaysaa suaashu waxay ku saabsan tahay qofbaa zakaatulfitrigii markaa ma hayo laakiin wuxuu rajaynayaa inuu hadhow iska bixin karo hadduu daynsado ma daynsanaya mise ma daynsanayo jawaabtu waxay tahay zakaatulfitri ku waajibtaa cid haysata malaa masalada mabaynaan sheegin baan u malaynayaa habeenkaa ciidda iyo maalinteeda wixii uu cuni lahaa isaga iyo dadka uu masruufayaa waxay cuni lahaayeen ciddii haysata wax ka dheeraada bay ku waajibtaa wax intaa ka dheeraada haddaanu haysanin ee bes quudku maalintaa iyo habeenkaa cunaya bes uu haysto ama intaaba aanu haysanin sakaatulfitri kumaba waajibin mar haddaanu ku waajibin waxaan ku waajibin waa inaanu isku kallifin waxaan ku waajibin waa inaanu isku kallifin laakiin intaa wax ka dheeraada hadduu haysto habeenkaa iyo maalintaa isaga iyo dadka uu masruufaa waxay cunayaan sakaatulfitrigu waa ku waajibayaan oo wax wada bixin kara haddaanu haysanin ka warran ee bacdaalfitrati buu hayaa wax dadkii oo dhan u gaadhaya markaa zakaatulfitrigii ma hayo qayb ka mida ayay sakaatulfitri u noqonaysaa qaybna u noqon maysa qaybtaasuu ka bixinayaa qof dhan wax u gaadhaya ma hayo ee masruufkooda maalinta iyo habeenka marka laga saaro sakaatulfitrigiisii waxaan hal qof gaadhaynin oo wax ka dhiman yihiin oo labadii kilo iyo afartii boqolee garaam waxaan gaadhayn buu hayaa kiyo iyo bar buu hayaa ma dhammaystirna intaasaa ka siyaada a masaariiftii habeenkooda iyo maalinta ah intaa inuu bixiya ma ku waajibaysa mise ku waajibi mayso jawaabtu waxay tahay inuu bixiyo intaasaa ku waajibaysaa waayo allah wuxuu idhi fattaquu llaha ma istatactum inta maanu kari karaa wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya intuu karayaynaa waa bacda alfitrati hal qof sakaatulfitrigiisii waxaan gaadhaynin marka dee intaasaa ku waajibtay intaasuu bixinayaa intaas ayuu bixinayaa wax markaa amaaho uu gelayaa ma jiro laakiin waxaa jira dadka qaarkood oo xoolo miyi buu leeyahay isagina ma joogaa xaaladdan wuxuu leeyahay waxaan sakaatulfitri ku bixiyo ma hayo laakiin waa nin maal laho maalkiisii waa ka yara maqan yahay dee kaasoo kale waa inuu daynsadaa oo zakaatulfidrigii haddaanu si kale xaaladan ku bixin karaynin ila xoolo waa ah haystaayo wax ka dheeraad u haystaa masaariiftii maalintoodii iyo habeenkoodee intuu daynsado waa inuu bixiyaa dabadna dib bixiya ninkaa fadhiya ukaadi ninkaasaa baltaagaya haa dee shay kastoo waajiba waa la niyeeyaa markaad bixinayso maxaad ku bixinaysaa bixintaad bixinayso niyadii talafud looma shartiyo oo waxaan niyeeyey zakaatulfitri inaan bixiyo kuma dhawaaqayo laakiin bixintan uu bixinaya zakaatulfitrigii iska bixi aad leedahay niyada aad ku hayso intaasaa ku firan wax kaloo ka dheeraada markaa laazim ah su-aashu waxay ku saabsan tahay qof aan salaadda tukan sakaatulfitri miyuu ku baxayaa su'aashaasi waxay ku xidhan tahay jawaabteedu taariku salaadkuma mise waa muslim haddii la yidhaahdo waa gaal dee gaal sakaatulfitri ku bixi maayo haddii la yidhaahdo waajibnimadii salaadda haddaannu dafirsanayn ee uu qirsan yahay waajibnimadii oo uu leeyahay caajis iyo waxsad baan uga tegay intaa waa iscananaya tukaan isleeyahay xaalka caynkaasi haddii layahay kaasi waa muslim faasiq ah way ku baxaysaa sakaatulfitriga labada qowlna kaasaa raajaxsan haddaannu salaaddii waajibnimadeedii dafirsanayn salaaddiina aanu xaqirayn ama iska kibrinaynin waa muslim faasiq ah cala alqowli araajix waxaanay noqonaysaa sakaatulfitrigii in la siiyaa inay ku baxayso laakiin hadduu salaaddiiba ku dheelleelayo ama salaaddii waajibnimadeedii dafiraayo waxaa laysku waafaqsan yahay inaan sakaatulfitri ku baxaynin ayaa laysku waafaqsan yahay waayo waa kaafirun bilijmaac oo waxaa layssan yahay markaa inuu gaal yahay wallahu aclam ah, su waxay ku saabsan tahay gabadh baa waxay u mehersan tahay nin bay u mehersantaho loo meheriyey gurigoodii bay joogtaa welina markaa lalama wareegin sakaatulfitrigeedii ma ku waajibaya masruufkeedii se ma ku waajibaya jawaabteedu waxay tahay taas markaa gabadhaa gurigoodii joogta laba qaybood baa loo qaybinaya in markaa reerkii leeyihiin waxbaa naga xidhan oo ay leeyihiin markaa hadda tamkiinkii aanu suuro gelin oo loo tamkiininoo leeyahay ilaa wakhtigaa ay gaadho gabadha soo wareejin maynaa naga ahaada xaalka caynkaasa waxba kama saara zakaatulfitri inuu ka bixiyaana ma saara haddii laakiin la yidhaahdo gabadhii waa doonaynaa ee iminka noo soo wareejiya haddii diyaar la yahay ee isaguun cindigiisa wax ka xidhan yihiin xaalkaa waa lagu leeyahay zakaatulfitrigii masruufkii kalena waa lagu leeyahay wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay soddohdii hadday siiso ninkii ay soddohda u ahayd hadday zakaatulfitrigii siiso inantii ay dhashayna gurigiisa dee ay joogto sakaatulfidri ma ku baxaysaa sababtu waxay tahay marba cidday siisay hadday tahay inanka soddogga loo yahay oo isaga la siiyey ee ayna inanteeda siinin xaalka caynkaasa sakaatulfitriga waa ka baxday laakiin hadday tidhaahdo majmuuciinaan idin wada siiyey ay tidhaahdo xaalka noocaasa kama bixin oo farceedii baa markaas soo galay cid yacnii sakaatulfitriga aynay ku baxaynin haddii dib marka dambe laga siinayo dee dhibi kuma sugna oo bariiro gabadhii la odhan jiray ee eh, addoonta ahaan jirtay markii dambe waa la xoreeyey waa caaisha ay xoraysaye eh. waxaa la siiyey sadaqad baa la siiyey sadaqaddii la siiyay nebiga hadiyad ugu keentay markaasaa nebiga sala allahu alayh wasalam lagu yidhi yaa rasuulalahi sadaqad baa loo siiyey wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hiya lahaa sadaqa walanaa hadiya yada sadaqad bay u tahay innagana hadiyad bay inoo taho yada inoo soo hadiyaysay marka labadii inay kala baxday markaa ku tusinaysa nabigana sala allahu alayh wasalam sadaqadii uma xalaal ahayn ina sadaqata laa taxilu limuxamadin walaa liaali muxamed sadaqaddu markaa muxamed iyo qaraabadiisa toonna xalaal uma aha ayaa nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxay ku saabsan tahay quutulqaalib bay culammadu sheegaan inay markaa laga bixinayo zakaatulfitriga innagana waxaa inoo quutulqaalib ah sida saa'ilku uu yidhi bariiska iyo daqiiqda iyo sankorta sankorta maquud ba calaa kulli xaal shaygii quutulghaaliba waa ku baxaysaa oo yacni daqiiqdii iyo bariiskii mid walba waa lagu bixin karaa in shaa allah waxaana sii fiican bariiska in lagu bixiyo wallahu aclam